الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب نجاسة الدم وكيفية غسله adakani baabu najaasati dami dhiigo bal nijaasnimada uu nijaas yahay dhiiggii ee uu nijaas yahay iyo sida loo maydhayo dhiiggii haddii uu dee bal matalan wax asiibo sida maradii oo kale uu gaadho kayfiyadii loo maydhayo taas buu baabkeedi yahay <clears throat> وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna وkiع qال xadثna هiشام بن curwة وxadثnي محمد بن xاtم واللفظ لh qال xadثna يحيى بن سعيد عن هiشام بن عروة qال أنه qال bal snadka waa taa waxaan aragnaa laba sheekh buu mslim ka wada wariyey intaynaan dhamayn bo inta timadiisa aynaan gaadhin waan u kala farqiyo inta badan markuu laba sheekh ama wax ka badan uu leeyahay muslim xadiidka ka warinayu kuba bilaabayo waa isu geynayo iyagu iskuba cadfayey maanta u kala farqiyey horena waan usoo aragnay namaadij kuwan laba mida hore waan kitaabka ugu soo aragnay kolley sababta u kala farqiyeyna waxa weeye kayfiyadii taxamulka ama si ay xadiidka iyagu ku wariyeen ay sheekhyadoodii kaga wariyeen baa kala dunaa taasna waxay keentay siiqadii ay dee taxamulka ee waxa weeyaan inay iyaga ay kala duwan tahay oo midkood xadasa imika wuxuu yihi me si uu isagu uga wariye weeye muslim ayaa kayfiyadii taxamulka kala dunaa siiqadii baa markaa kala baydhay ka hore wuxuu yihi xadaثana abubakr ka dambena muxuu yihi xadaثanii moxamed ibnu xaatim intan bay san buu deeta u kala farqiyay arrinta kala duwan waana ixtiyaadkiisii iyo diqadiisii xaggan marka la ega isnaad oo tani ay keenayso dee san marar badan kusoo celcelinay xadaثana inay tilmaamayso walow aanay laazim ahayn indad ay la joogeen markan uu sheekhan abubakar xadiidka ka maqlayay xadaanii markan uu leeyahayna keligii buu ahaa uu umm maxamed ibnu xaatim kaba wariyey markaasaa siiqadna wataa kala baydhe waana istixsaan saan soola sheegno <coughs> marka labadooduna halkay ku kulmaya laba sheekhna way kala leeyihiin oo taasna waa arrin kale oo iyadna keentay kala dugan ama tafriqada lafdiga laakiin inoo soo wado moxamed ibnu xaatim laftigiisii weeye can hishaam bni curwata qaala wuxuu yihi hishaam bni curwa xadaثatnii faadimatu can asmaءa qaalat anaha qaalat jaءat imraأaة ilى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam hishaamku sidaa inoo yaalo waa hishaam bni curwat bni zubayr weeye laba dumaraa ka dambeeya haw midna isaga dee iyagu iyaguna sii kala warinayey ta horena uu kaba wariyey labadoodna halkan baa inoogu horeyso hore inooguma soo marin kitaabka walow dee ay axaadiid kale oo inoo dambaysa leeyihiin fatima fatima bint lmundir ibn zubayr ibn alcawaam weeye marka waa inaadeertii ruma isagu waa hishaam ibn curwat ibn zubayr iyadna fatima bint lmundir ibn zubayr weeye waana xaaskiisii waa zawjadiisii ayaa oo xadiidka kaba warinaya way ka weyneyd toban sanood ugu yaraan bay kaba weyneed isaga oo hagaag bay dee asma isagu usoo gaadhayba asma bintu abibakrna waa ayaydood labadoodaba oo dee curwo iyo mundirba waxa wada dhashay asma bintu abibakr baa dhashay oo xaggan kalena iyaguna markaa faadimo iyo hishaamba ayaybay u tahay labadooda aaba ayay dhashay <clears throat> faadimana waxaan lenahay faadima bintulmuder waa zawjadiisii ilaa adigu toban sano horta ugu yaraan haddaan saddex iyo tobanba gaadhin way ka weyneyde qaas markaa asma bintu abibakr baa waxay tidhi jaa waxaa timi imra'atun haweeney baa timi ila الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay bay u timi haweeney ayaa timi oo rasuulka ilaahay uba timi kolley riwaayo uu shaafici ibnu cuyeyne ka wariyay ibnu cuyeynena hishaam ibnu curbe ka kaba warinayey waxaa ku timi baa haweeneydan saa-iladii inay asmo nafteeda ahayd dee kolleyna waxyaalo kale oo way jiraan taasoo ruuxii isagu waaqacadan ba lahaa uu isagu is-ibhaamiyo ishkaalna maba jiro <clears throat> haddaba in haweeney baa u timi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh faqaalat waxay tidhi ixdaana annaga midda naga mid ah yusiibu waxaa asiibaya hawbaha maradeeda min damil waxa weeyaan oo dee waa sib dhiiggiisa ayaa dee maradeediiba gaadhaya oo dee taasi waa wax kuba badan had iyo goor waa shay muctaad oo bil kastaba ay arkayaan maradiina dee kolley malaa umuurahan maanta layskagaba dhowri karo waktigoodiina taasi may jirin maradii kolley way gaadhaysaa oo dhiiggii waxway kaba gaadhayaan ee haddaba taasaa dhacaysee kayfa bay tasnacu bihi thawbkaas damkaa xaydadu uu asiibay seebay ka yeedhaysay ku samaynaysaa intooda badanna waqtiga waxaa la arkaa maro kaleba inaanay lahayn maradeedii ay marka kalena kuba tukanaysay waa taasun waa say kaba yeelaysa dhiiggaa asiibay waa say u dahirayso hadhowna de inay salaadii baabay u baahan tahay inay ku tukato maro kaleba qaaliban ama in badani may haysani qaale wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh taxutuhu way xoqaysaa oo ama ha noqoto ciddideeda dee waa dhiig engegay markaa markaa dee jurmigii iyo cayntii baa meeshii muuqata ciddideeda ha noqoto wax kaloo soo qaatay oo ku xoqday ha noqoto sida xadiidkan durug kale ama riwaayaad kale oo baabkan un kuba tacalluqsanaa barhkood ee dilcin iyo waxyaale ay kuba yimaadeen adigu way xoqaysaayo wixii muuqday ee caynta ahaa ayay ka baadinaysaa meeshii intaanay maydhiga bilaabin weeye uma bacdigeed taqrusuhu waxay waa mawdicii dhiigga halkii dhiiggu waasiibay weeye waa intii ay ka xoqdayna cayntii waa tan suudhisay lakiin asartii waabay dambaysaa ee inay dhiiggiina lamaba maydhin uma taqrusu waxay ku jejebinaysaa macnaa dee iyadoo waa dalkigii asaabic bilmaai biyo intay biyo qaado ayaa si maradu wixii ay cabtay ee dhiiggee dhex galay uu u furfurmuu maradii ugaba baxo waa intii maha maradii oo dhan waa mawdicii dhiigga ayay gacanteedii tadluku way adraaftii asaabicda iyo faraheedii bay dhiiggii markaa maradii kaga soo saareysaa waa xataa yataxallal ma maa sharibahu thawb wey si uu furfurmo uga baxa maradii wixii ay maradu cabtay uma taqrusu waxay ku jejebin adraaftii asaabicda bilmaai waa dalkii uma bacdigeed tandaxuhu way maydhaysaa oo dee madxigu horshayna waa tan kasrigana waa loo isticmaala halkana شharxan hayana manaa gasri buu kuba fasira ta loo jeeday maka oo tandaxuhu kollay walow naxa ii sharaxa inuu sheeku kuba dabdinayo waa imaam nawowi raximah الlahu taعaalى bikasri اdad kada qalahu اjawhariy وagayruh macnaa jawhariya keyrkiibuu kaba soo naqmaya halkan daadka in la kasrinayo oo la odhanayo tandixuhu taa la odhanayo kollay qiyaasku wuxuu keenayey marka la eego oo de nadaxa xarfu xalqi baa laamtii ah in tandaxu la yidhaho de waana lagu dabdiyey taas walow sheeku taa uu kuba gaabsaday waa lagu dabdiyey o de waana ta qiyaaskiiba waafaqsan bal laakiin waa si u jawhariyo kaba soo naqliya saaxiba صaxaax waxay adigu way maydhaysaayo markay cayntii suuriso ee ay dee saa yeesho ayay mawdicii maydhaysaa uma bacdigeed tusalli fiihi maradii caynkaas ahayd hadda maradii may wada maydhinba wixii dhiigu gaadhay bay maydhay intaa markay maydho ayay iskaga tukanaysaa maradii oo way ku tukanaysaa dee markaa waa iyadii hadday doonto ayay kuba tukanaysaa bal xadiidka sanadkiisa labaad baan gaadhaynaa kollay baabkuba waa xadiidkan oo keliya وxadثna <clears throat> abu qrayb qala xadثna بن نmayr xa وxadثnي abu الظاhر qala أخbarnي بن وhb qala أخbarnي yaحyى بن cabd للahi بن saلم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل مثل حديث يحيى بن سعيد وسند xadiiskuna waa lafdi ahaan kii horun buu laba mid yahay oo waxba kagama duna laba sanadna sheekhu inta hore ama dee sheekhadiisa iyo sheekiisa weyo isaga labada hore way ku kala duwan abu qurayb maxamed ibn lcla cala ayaa ka warinaya cabdullahi ibnu numayr haddana xa buu la yimi abudaahir axmed ibnu camrin waa soo wada aragnay marar badan ayaa xadiidka wuxuu ka warinaya ibn wahb cabdullahi ibnu wahbin ibnu wahbigaas baa wuxuu ka wariyay yaxya ibnu cabdillahi ibn salim saddex sheekh iyo malik ibnu anas iyo camr ibn xaris macnaha cabdullahi ibn wahabi baa saddexdan xadiidkan keliya ka wada warinaya kulluhumna wuxuu leeyahay xada halka multaqa taxwiil waxay noqonaysaa un halka lagu kulmaya waa inay sanadkii horeynu soo aragnay <clears throat> oo ahaa hishaam ibnu curwa halkaasaa lagu kulmaya markaa cabdullahi ibnu numayr wuxuu la siman yahay yaxya ibnu cabdillahi ibnu salim iyo malik ibnu anas iyo camr ibn xaris marka markaan idhaahno waa la siman yahay taxwiilkuna halkan baa meesha ay ku kulmayeen uu yahay labada sanad way kala tiro yarihiin ama way kala caalisan oo abu qurayb ibnu numayr baa sheekiisa ah ibnu numayr hashaan buu kaba wariyey ama sanadka labaad ee abudaahir ama axmed ibnu camrin axmed abudaahir iyo ibnu wahbi iyo saddexdan kaleo siman marka midna waa laba ayaa hishaam udhexeeya muslim midna saddex baa hishaam iyo muslim udhexeeya waa intaa wey xagga marka la eego ragga nin keliya ayaa cusub caawa waa ninkan yaxya ibnu cabdillahi ibnu salim la idhaah waxa weeye haddaan tirsiintiisa dhamey yaxya ibnu cabdillahi ibnu salim ibnu cabdillahi ibnu cumar ibn khadaab wey oo salimkan hore inuu soo aragnay waa ninkii fuqahadii madiine kaba mid ahaa waa awowgii salim ibnu cabdillahi ibnu cumar ibn lkhadaab aabihii cabdullaahigan riwaayo uu leeyahay lama hayo lakin yaxya waa nin axaadiistiisa yartoo muslimba xadiidkan iyo laba dambeeyunbu ku leeya wax kale kuma laha martabada awowgii iyo wax ku dhowtoona maaha waa nin de adigu saduuqo aimada qaarkood baaba xifdigiisa hoos u dhiga kale dariiquna waa dariiqa mutaabacada ah dee raggii kaleu la sima la warinayo xadiidkii oo keligii maaha malik ibnu anas iyo camr ibn xaris labada imaamba weeye bal waxaan leenahay ninkan waa atbaacu taabiciintii un waxaana weeye aalkii cmar بن الخaطاab aabihiina riwaaye isagu ma laha lakiin awowgii iyo dee kaba dambaysaba dadka aan garanayno marka maxaa sanadkuna waa yaحya بن سacيid xadiidkiisii aynu soo maray yaحya بن سacيid الansarي ayun baabu yaحya بن سacيid adigu balmetan qadam wey ayun buu la yahay wey xadiidkii waa sanadkii bal waxa xadiidka inoogu sugan horta waxa weeye oo iyada halkan in adigu dhiigu horta inuu nijaas yahayo waa tan la maydhayo dhigani dhiggii ku ahaa kollay dhigyada kalena wax farqiga o udhexeeya cinda ahlicilmi ma jiro nijaasnimada dhiiguna si guud horta waa ijmaac bal miyaa kiisa aada u yari iyo inta badan la kala farqin mise kiisa yar iyo kiisa badani waa isku meed yihiin waa masale hoose oo dee culimada qaarkood sida xanafiya iyo qolooyin ayaa marka lainqadar yar marka hadduu yar yahay kolkolka dhiga in la iskaba cafiyayo in badanoo ahlucilmiga ka midna waxa weyaan qaliilkiisa iyo kasiirkiisa kol haddii maydhitaan iska maydha ay u timi iyada waxa weeyaan dee farqi uma dhexeeyo waa la wada maydhaya bal horta taas nijaasnimadiisu waxaan leenahay waa waxa lagu ijmacsan yahay dhiigga xaydkee dhiigga kalena farqi udhexeeya ma jirto taasi iyada waa mid waana waxaa kaloo iyadana inooguba sugan halkan rasuulka ilaahay wuxuu sheegay inay biyaha dee lagu maydhayo wax tiraa oo uu sheegay may jirin taasna waxay noo faa'iideyneysaa marka nijaasta la suulinayo dhiigga iyo dee nijaasihii kaleba waxaa nijaastii aygeynu soo maray ahayn inaan la shardi ahayn cadad ee muhimku in meeshii la dahiro un la shardiyayo cadad lama shardiayo laakiin cadad waa ti aynu iyadoo nijaasadu mutawaham ay tahay aan kusoo maray saddex in laba maydhayo xadiidkii ruuxu markuu dadiisa ka tooso gacantiisa ayaanu gelinin weelki ilaa uu saddex goor maydho bal markaa taasan marka horeba soo sheegnay istixbaab bay noqon halkan iyo meelihii kale laba mid ka aha e laakiin wax cadad oo dee la shardiyaya ma jirte waxa la shardiyaya un inqa ayaa laba shardiyaya arrinta kale xadiidka inooguma suganna waxa weyaan haddii uu meeshii uu cayn ama jurmi muuqda ay nijaastu leedahay oo taa ay xukmiyada yidhaahaan waa ta aan la arkahayn laakiin la ogyahay meesha inay nijaasay kaadi ku dhacday oo kale iyadii ma muuqato jurmi muuqda ma laha laakiin meeshu way leeda waa ta ay xukmiya la marka nijaastu cayniyatay halkan oo kale ee xadiidka waxay noog horta cayntii baa la suulinaya waliba hadday engegan tahayna in lagaba daadiyo laga xoqown bal matala markaa cayntii la suuliyo ayaa mawdicii la maydhaya taas weeye haddii dee inta la maydho san dhiiggii oo kale mawdicii si fiican loo maydho laakiin midabkii uri ma jirto wax kale ma jiraane midabkii iyo lawnkii ayaa hari waayey oo guci waayey iyada taas dhibaato maloo xadiis bay taasi ku timi inaan asarta ama waa lownku marka ay tahay la ogyahay meesha inay daahir noqotay laakiin lawnkani uu hari waayey sida dee bal masalan midab uun ah iyada taasi markaa duhrigii waa taam noqday oo de waxa weye marada waa maro daahira ayay bal noqonaysaa taas ba <clears throat> kolley waxyaalo kalena way noo dambeeyaanba baabu daliili calى nijaasati اlbowli wa wujubi اlistibraa'i minhu hadakani baabu daliili waa wixii u daliilkaa baabkiisii calى nijaasati اlbowli kaadida nijaasnimadeeda ay kaadidu nijaas tahay wa wujuubi اstibraa'i waa istibra waa is-ilaalin iska dhowrid minhu min albowli la iskaba dhowro la iska ilaaliyo ruuxu iska beri yeelo waajibnimadka ay waajib tahay ina iyadii kola nijaas tahay in waxa weeye taas ayuu baabkeedii yahay waana tan axaadiثi kollay hore usoo ogaanine taraajimtan aan kitaabka guud ahay sida kitaablxayd oo inoo dambeeya ee ah taraajimtan dee abwaabtan farciga oo dhan waa ta an nidhi imaam kuma lahayn horaan taa ugaba soo waranay shuruuxda la timaado inta badan taraajimtan shuruudayna waa imaam nawowi inta badan taraajimtiisii waxadetna markaa tarjamadan bal baan leeyahay dee san waxaan leeyahay waa dee aimadaasi ama kitaabka sharxaysaas ba kol kol cibaaraadkooda iyo taraajimtoodu shuraaxda kala duwan u kala duwan tahay lakiin inta badan ta shuhrowday waaba tan dee khaasatan intii imaam nawowi kaba dambeysay tiisa weeye tanna isagaa leh وxadثna أbو سعيid الأشج وأbو كرayb محمد بن العلاي وإسحاq بن إبراهيم qال إسحاq أخبرنا وqال الآخران xadثna وkيع waa saddex sheekuu leeyaynu hore in badan usoo aragnay weliba labada horena sian soo ogaanay cabdاللahi بن سعيid iyo محamed بن العلاء waxay kaga mid yihiin sagaal sheekh oo raggan umuhaadka ama ususha lixdani ay kuba kulmaan oo toos ama mubaashar ahaan uga wada wariyaan san horeba usoo sheegnay cabdالlahi بن سعيid abu سعيid الأshaj iyo abu qurayba isxaaqna waa ina rahawey haddaba marka muxuu leeyahay cibaaradooda ay sheekhyadooda sheekh keliya wada leeyihin waa wakiice ayay ku kala dunaayeen oo isxaaq muxuu yihi akhbaranaa wakiicun labada kalena waxay dhaheen xadahanaa wakiicun horena waxaan usoo sheegnay inta badan ama gaaliban isxaaq ibnu rahawey isagoo xadahanaa ma adeegsadaba akhbarana buu isagu adeegsadaayo ama uu isticmaala siiqadiisa u badani waa taas walow dee kol la arki karo isagoo xadathana isticmaalay lakiin waa taa weeye kol xaafid ibnu xajarna meelaha qaarkood uu jazmiyaayo oo waxaa buu yidhaha daa'iman weeye taasi oo maba yidhaaho wax kale in badanna kitaabka waan kusoo aragnay xadathana alacmashu waxaana jirta qolooyinkii kitaabkan sharxay maaha imaam nawowi oo kale barhkood ba waxay kaba cabireen khaasatan mucaasiriinta sababtan uu muslim halkan u kala farqiyo akhbaranaa iyo xadaanaa cibaarada u soo celiyey inay tahay isxaaq markii uu ka maqlayey wakiicna uu ku dul aqriyey labada kalena way ka maqleen taasi bal markaa hadduu isxaaq arrimaha kala farqiyo ayay noqon laydoo kolleye laakiin way yar fogtay isxaaq in la yidhaaho umuurahaas waana inshaarixan baxr muxiid ama sheekh maxamed cali aadamna uu kusoo celceliyay lakin taasi waxay la tahay wax aada u dheer markay isxaaq noqoto waayo isxaaq waa siiqadiisiiba isagu ama sama ha noqoto ama qiraatan buu isagu isticmaalaye maha inuu isagu ukala farqiyo sheekha si u kala qaatay uga qaatay xadaثana acmashu qaala samictu mujaahida yuxadiثu acmash baa leh mujaahid baan maqlay xaal uu waramayo can dausin can ibni cabaasin qaala anahu qaal bal acmash iyo daus iyo mujaahid waa saddex taabici oo xadiidkii marka saddex taabici baa markaa wada warinaya waliba labada dambe mujaahid iyo daus waa aqraan waayo waa isku dabaqo weeyo dabaqadaa dhexe ruwaadda weeyaan marka leega taabiciinta dabaqadoodii dhexo waa markaa min baabi riwaayat alaqraan bay noqon arrin kalena way jirtaayoo mujaahid aad buu u badsaday inuu ibnu cabaas wax ka wariyo toos ugaba wariyo asxaabtiisii laazimtayna uu ahaa xagga tafsiirkana oo dee sufyaan thawri o yihi hadduu tafsiir mujaahid kaaga yimaado wax kale uma baahneed xasbuka bih sababta ibnu cabaas buu aayad aayad ama dee qur'aanka min awal ilaa akhiri kaba qaatay tafsiir ahaan ugaba qaatay halkanna waa sida inoogu dhaxaysa oo dee bal waa kan isagoo sheekiisii ahaa uu laazimay bu maanta waa sida kaga waranaya lakiin xadiidkan bukhaari oo isna muslim la wadaagsaday oo dee dahaarana ku keena adabna ku keena meelo kala duwan xadiidka kusoo celceliya duruqdiisa qaarkood waxaa dhacay isagoo mujaahid ibnu cabaas kaba warinaya kolleyna waxay culimadu way saxiix yeeleen labada wejba isagoo ibnu cabaas toos ugaba wariyay isagoo ay waasida uba dhaxayso oo de ay suurtagal ahayd markii hore daus waa wasidadii kaga wariyey markii dambena ibnu cabaas aba abasheekii si uu laba kulmay uu kaba wariyey ama xaalada kale ay jirtaybe bal markaa waxa weeye uun labada xaalaba dariiqa kalena waa jira imaduna way saxiix yeeleen labadaba inaga dariiqa muslimkan inoogu sugan waa kan m qaala wuxu uhi ibnu cabaas mara rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu soo maray calaa qabrayni laba qabri faqaala wuxuu yihi ama inahumaa amada waa ti adaatu istiftaaxa ahayd inahumaa waa labadan qabri waa dadka ku jira weeyo ku xabaalan la yucadabaani waa la cadaabaya manaa sida xadiiskaba riwaayaadkiisa kale inooguba yimi rasuulka ilaahay sawdkoodii iyo dhawaaqoodii buu maqlay waana dee mucjizaadkiisii oo ilaah baa maqashiiyey waa kan waa wuxuu maqlay uu ogaaday oo markaasu yihi waa la cadaabaya cidda qabriyadan kuma jirta wuxuu yihi wamaa yucadabaani lama cadaabayo fii kabiirin wax weyn oo dembi weyn sababtii looma cadaabayo taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh waa la cadaabaya lakin wamaa yucadabaani fi kabiirin muslim riwaayadiisu tan weeye siaan soo sheegaya bukhaari xadiidka waa la wadaagsaday marka ziyaado aan muslim dhicin baana bukhaari dhexdiisa dhacday oo midi waa riwaayo wamaa yucadabani fi kabiirin wainahu lakabiirun markaasuu sheegay labadan dembiye lagu cadaabay kale riwaayo kale iyadu taa kaba horeysay halku kuba wariyeyna wamaa yucadabani fi kabiirin bala inahu kabiirun maanaa bukhaari dhexdiisa ay dhaceen waa laba ziyaado oo inoo saxiixa oo bal markaa waxa weeye waxa lagu cadaabayay may ahayn dembi sagiiro ah ee dembi kabiira ahayd saa riwaayada ama bukhaari inooguba timi de kol haddii ziyaadadaasi inoo sugantay lafdiga xadiidkuna wamaa yucadabani fi kabiirin bukhaarina way wada dhaceenba maca intan iyo intaa ziyaadadan sheegaya xagga marka la eego in lafdigan riwaayada iyo dee ziyaadadaasa la aynu kuba jamcayna ama labadan waa weyn yahay in wax weyn laguma cadaabayo may waa weyn yahay se laguma jamcinayo kolley culimadu dhowr taawiil bay sheegaan ama lagu jamcinayo un bal haddaan laba kasoo qaato midi waxa weeye oo ka hore uu yahayba in wama yucadabaani fi kabiiri waa bizacmihima se iyagu islehaayeen oo waa kuna way fudaydsanayeen yaraysanayeen waxani waa dembi weynba umay qabin oo se iyagu islahaayeen iyo zacmigoodii wax weynba maaha bal taasi iyada waaba aimada qaarkood qowlkood qowl labaad oo waxa weeyaan kollay barhkoodna ay raajax yeeleen wama yucadabaani <clears throat> markaa fi kabiirintu waa dee ma yucadabani fi kabiirin bisababi kabiirin ama bisababi waxa weeyaan kabiirin ama biamrin kabiirin tarkuhu calayhima waxa adigu inay ka tagaan uu iyaga ku culus yahay ku weyn yahay oo hadday islahaan iskaga taga mashaqo iyo dhibay uga iman lahayd maaha waa wax hadday islahaan iska daaya iska fududaan lahaa ay ka tegi kari lahaayeene laakiin ka tagiisa ay ka tagaan wuxuu iyaga mashaqaba ugu yahay ama uu markaa ku culus yahay may ahaynba Eh, lakin xadidka horta arinku dembi kabiira loo cadaabaya waxaan cadaabulqabri keraana de waa dembigan sagiirada ama waa dembi kabiira ayuun baa keenaya eh, waana kabiiray ahayd sida xadiidkaba ziyaadadiisa bukhaari uu wariyey inoogaba sugan bal markaasan labadoodan dee waa weyn yahayo ma weynada ay kuba jamciyeen culimaduna labadaa arrimood aan soo sheegnoy ka dambe weliba qolooyin raajax yeelaan ayaa bal ay kuba jamciyeen ay kuba xambaareen rasuulku markaa salawaat ullaahi wasalaamu aleyh isagoo inoo sheegaya wixii iyaga laguba cadaabay wuxuu yihi ama axaduhuma waa midkood fakaana wuxuu ahaa yamshii mid socdo oo binamiimati isku dir dadka uu isku diro tan baa caadadiisu ahayd dhaqankiisu ahaa oo dee kaana walow aan had iyo goor saa kuba imid markan dee ficilna raaco kaana yamshi oo kale mala dee subax dhaweydna waaban soo haynay ama dee cashirkii uguba dambeeyaan filaya kitaabkan kale subaxdii waxa weeyaan inaan siiqadu dee cumuum aanay de had iyo goor ku caddayn ama aanay keenayn lakiin haddana xaalada mustamirka ah ayaaba loo isticmaalaayo de kana yamshi iyo imika waxa weeyaan oo kana yafcalu kada iyo yafcalu kada kollay marka la eego caadi ahaan way kala duwayno wuxuu badsaday laazimay ama caado kaba dhigtay ayaabay tahayo xaalada mustamirka inta badan looba isticmaalaa walow awqaada qaarkeed de waxa weeyaan wax marun la sameeyey ama aan la badsanba cibaarada laga cabiri karo kana yafcalu kada ama kana iyo ficil mudaaric oo raaca lagaba cabiri karo haddaba sanba ay ahaydoo wuxuu la soconayey dadka uu iskuba diro namiimada iyo inay dembi weyn tahay iyo laa yadkhulu janata qatatun iyo horey inoogu horeyso kitaab imaan baan taa kuba soo maray waa dembi weyn haddaba taas baa caadadiisu ahayd tiibuu ku cadaab galay waa mid wa ama alakharu ka kale waa maxalushaahidki waa kan fakana wuxuu a yastatiru mid aan iska asturin min bawlihi macnaa iska ilaalin weeye iska dhowrin uun kale riwaayaatku laa yastabriuda wawjub istibra uu tarjamada udhigtayna way timiba waana inoo dambeeya lafti kale laa yastanzihuna waa inoo dambaysaa intaba waa isla wada macno macnaa waa ijtinaab iyo ixtiraasun iska ilaalin iska dhowrin kaadidii la iskaba dhowro oo ruuxu jirkiisii iyo maradiisii iyo dee waa nijaas kaadidii Eh, waxa weeyaan salaadiina waxaaba dee shardigii shuruuddeedii kaba mid ahayd in laga daahir noqdo nijaastii haddii ay waxaas aanu iskaba ilaalinayo maradii ama jirkii ay kuba sugan tahayna salaadiisiibaa buraysa ama aan ansaxahaynba hadaba iskama u dhowri jirin iskama asturi jirin macnaa iska asturkani waa iskama ilaalin jirin uun kaadidiisa waa kaadidiisii isaguda ayaanu iskaba dhowri jirin uu fudaydsan jiray bal markaa taasaa deeto laguba cadaabay oo bal masalan kolley xadiiska kaadida nijaasnimadkeedi khaasatan kaadida ibnu aadamka waa tii lagaba hadlaya way nooguba sugan tahay namiimadana hore inuu soo maro dembi kabiira tanna waa dembi kabiire ahun gees kalena cadaabulqabriga sugitaankiisuna dee taasna nusuustii waabay kuba badnaatay waana wax inoo dambeeya haddii alla yidhaaho taas baaba inoo dambaysa labadan dembina waxyaalaha cadaabulqabrigu kaba yimaado dee iyaga un maahay laakiin waxyaalahu kaba yimaado ayaabo inay kaba mid yihiinna xadiidka way nooguba sugan tahay bal markaa fakana laa yastatiru min bawli kollay lafdigan bowl imika waa bowlkii insaanku laabmay sheekuna raximah tacaala tarjamada iyada waa kan tacmiimiyey oo kaadidii guud ahaan buu kaba dhigay waana dee say dawaaif badan oo culimada kamida qabaan dee kol haddii bowlkii insaan kuba tagiye dhammaantiiba inuu tan yahay oo kale oo xukunkan uu leeyahay waayo lafti baan dambeeyo kana laa yastanzihu min can ilbowl ama min albowl iyadoo dee damiirkani jirin walow dee ka maxuudkaa shibaca ahdiya lagu fasiri karo waana jira dawaif culimada kaba mid ah aimada kaba mida ah, bal waxaa la arkaana mar kale inay waxtaas daliilkoodii ay noo yimaadaan oo iyagu kaadidan insaanka ku khaas bal waxaan hilibkiisa la cunin ee xayawaankan aan dhaqano ama waxaan maakulu laxmiga bal xoolihii la dhaqanayay kasoo gaado ar iyo geel iyo taasoo kale iyo lo-dii iyo wixii arwaastooda ahaa ama abwaashoodii inaanay la xukum ahayn e oo iyagu nijaasta aanay ahayn leada kollay madhabo waaweyn oo muctabaraana way qabaan xujooyinkoodii adiladooda way leeyihin uu kaba mid yahay qolooyinkii rasuulka ilaahay amray inay cabaan markii ay ku xanuunsadeen madina inay caanaha geel iyo kaadihiisa intay iskuba darsadaan ay cabaan oo tiina kuwa caafimaada iyo bal matalan taasi ay xujajtooda ay kaba mid tahay bal waxaan leenahay un xadiidkan horta dee ta loo daliishanaya oo bowlkii insaannimo ama iyada xaggan laftigan dambeena kolley walow idlaaqaysan aan damir aanu lahayna kolley kama baxayo kan oo kale xadiis baa jiray kolley ah iska ilaaliya kaadida oo laftigiisa ah tnaزhu can اlbol faina caamata cadaab اlqbri minhu barhkood leeyihiin ashii jinsiya intay kaba dhigeen kaadi dhammaanteed laguma xambaaro bal kolle waxay la tahay masaladan waa masalo dee akdi iyo radiba leh lakiin waxaan leenahay un halkan un lafdigan un horta kol haddii waxyaalo kalena ay jiraan kadi dhammaanteed looma wada xujaysanayo kadi insaanka laakiin inay nijaasnimadeedna waa ijmaacba xadiiskuna iyadu kuba yimi ama dee bal markaa taas weeye ama ta kale waa masalo adugu bal bayn ahlilcilmi kollay wixii maakul laxmiga khilaafkeed jiro uma qaala rasuulka ilaahay wuxuu muxuu qaala wuxu uhi raawigii xadiidka warinayey fadacaa wuxuu dalbay rasuulka ilaahay in loo keeno bicasiibin casiib waa laan casiibka iyo waxa weeyaan waa jariidka iyo ciskaal iyo waa laamahan geedka timirta ah weeye taas buu adigu yidhi ii keena fashaqahu waa dilaaciyey bisnayni kalay ba'du zaa'ido weeye wajacalahu isnayni weeye waa dilaaciyey oo laba u kala dilaaciyey macnaa qadi markaa waxa weyan casiibkii laantii dee laamahan timirta geedkiisa ama nakhiisha kaba mid ahayd ayuu laba saa uu kala dilaaciyey oo badna zaaid u leeyahay isnayna wuxuu ciraabayaa inay xaal tahay haddaan ficil kale uqadarnaa dhib kuma sugna labuu kaba yeelay uma karasa waa taagayoo oo calaa haada waa axad alqabreyn weeye kan oo labadii qabri mid ahaana waaxidan mid buu kuba taagay wa calaa haada kan kalena waa qabrigii labaadna waaxidan inay laantii u kala dilaaciyey ayuu dilaacba ama jeexba qabri kuba taagay uma qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh lacalahu wuxuu mudan yahay sha'ni an yukafafa in la fudaydiyo canhumaa waa labadan shaksi ee la cadaabayay qabrigooda lagu cadaabayo labadaa dembina lagu cadaabayey in lagaba fudaydiyo cadaabkii maa lam yaybasaa inta aanay engegin inta ay laamahani qoyan yihiin ama dee jeexyadani ay qoyan yihiin in cadaabkiiba laga fudaydiyo taas baan rajaynayaa ama shanigu yahay oo ay mudan yihiin taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh وxdثnي أحمد بن يوسف الأزدي qال xdثna معل بن أسد qال xdثna عبدالواحد عن سليمان الأعمشي بhda الإسناaد waa isنaadkii makaan kaba soo baxnay an sooba aragnay xagga hore un baa dee saddex noo iyagana inta badan أحمد بن يوسف الأزدي عبدالواحد بن زiyاad iyo waan soo aragnay mucalla bnu asadna waa nin aynu hore usoo marro bahz bnu asad la yidhaaho walaalkii weeye waana nin atbaacu taabiciintii kamid oo isaguna iqa ahaa sidaa walaalkiiba iqada u ahaaye wuxuu yihi haddaba kayra anahu qaala riwaayadan dambe wuxuu ku yihi wakana alaakharu la yastanzihu istanzihuna iskama ilaalin jirin oo iskama dhowri jirin weeye can ilbawli kaadida aw min albawli kaadida waana laftigii marka hore baan soo naqlinay bal xadiidka kolley kaadida iyo nijaasnimadeeda waa iyada inooguba sugantay de khaasatan bal balti insaankana waa tan taa kale khilaaf baa jira aan leeyahay in cadaabulqabriga isbaadkiina waa inoogu suganyahin sidaan soo sheegnay iyo asbaabihiisii wax kaba midna way inooguma sugan yihin arrinta kale xadiidka inooguba suganna waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aley horta dee aclaamtii nubuwada iyo mucjizaadkiisii weeye inuu ogaaday in dadkan la cadaabayo uu maqlay ilaahay maqashiiyey adaabkoodii inoogaba waramay waa waxyaalaha aclaamtii nubawad iyo mucjizaadkiisii oo dadkii kale la socday wax alla waxay dareemayeen iyo waxay maqlayeen mabay jirin arrintan kale rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba yimina oo laba laamood ama laantii uu kala dilaaciyey kuma taagayna ee waaba kan oo rasuulka ilaahay sababta ama xikmu u sheegay ah inuu rajaynayo in inta ay inta aanay engegin ama intay qoyan yihiin lagaba fudaydiyo taasba wey kale culimadna waxay dhahaan waxay kuba xambaaran tahay un rasuulkii ilaahay dee shafaacadii iyo duca uuba duceeyey ama shafaaco uu ergeeyey rabbi uguba ergeeyey oo loo ajiibay oo intaas loogu qayday waayo xadiid inoo dambeeya walawa daahirkoodu yahay waa laba waaqaca ayna kala yin lakin waa kitaabka dhammaadkiisa waana xadiid aada u dheer oo kitaabka dhammaadkiisa kuba sugan waaqacatan oo kale ahayd walow saxaabi kala warinayo ayaa waxaa kuba sugnaa inuu rasuulku yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh isagoo san oo kala yeedhay waxa weeye shafaacadaydii baa la ajiibay inta dee in lagaba kor yeelay inta ay qoyan yihiin oo kale bal walow daahirku laba waaqaca ay kala ahaayeen khaasatan siay u yimaadeen iyo siyaaqiyo ay uba yimaadeen oo xadiidkuna waa xadiid waxyaalo kala duwan kulansaday way kaba horeysay rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh laba geed intuu saasun u jiiday inay de isagoo dooniyo xaajadiisii ay gutaan ay usoo socdeen oo marka ay u noqdeen wax asturo oo kale adu bal waa xadiis waxyaalo kala duwan kulansanaya lakin waa kitaabka akhirkiisa waadna daalacan kartaa be haddana arrinka iyo uu rasuulka ilaahay laba yimi taas baa laba mid ah oo markaa markaad macnahaan idhaahno de waxaabay noqonaysaa in la yidhaaho rasuulka ilaahay de kol hadday shafaacadiisii ahayd ducadiisii ahayd xaaladan ama wax qoyon kutaagu waa wax khaas ah oo waxaa jirta meeshii ducada rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh shafaacadiisii iyo isagoo ogaa inay cadaabnaayeen oo markaa xaaladaas iyo de arrimahaasna qubuurtii kale inagii xaaladoodina war uma hayno shafaacadan gaarkaana dee iyo ducadiisana meeshii ma jirto oo sidaa daraaddeed la idhaah waa wax kuba khaasa oo aan meelihii kale loogu camalfalayn in badan ahlucilmi kamid qowlkooda weeye walo bacd alculamaa ay waxyaalo kla ku oo sheegu intan uu dee bal qoyan yahay geedkiiyo waa tasbiixsanay waa in min shayin laa yusabixu bixamdi marka taas baa keenaysa takfiif iyo waxyaale ay yidhaaheen ay leeyihiinna waaba dee lagu taagi karaa san dee dadkuba ay kolkol yameeyeen wax qoyan baa laguma taagi karaa saxaabinista bukhaari kuba sugan waa burayat bn lxuseyn waa ku dardaarmay in lagu taagay qabrigiisa bar taas waa saxaabigaa keliya ay taas bacdigoodna leeyihiin oo dee tacliil kale ay ku cileeyeen lakiin markaan xadiidkaa kale kuma fasirno shafaacana lagaba dhigay iyo ducaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh iyo waxaan ogaa isagu uu ogaadeen dee dadka kale aanay ogaanahayn bal waxaabay noqonaysaa in laba idhaaho waaba khaaso arrinkaasi iyo qoladaasay khaas ku ahaydo marka de imika halkani maxal uswo iyo maxal qudwo maaha waayo ciladii iyo sababtii baaban tii kale aan la helahayn oo dee la cilaanay noqonahayn waa markan macnahaas de culimadu ay xadiidka kuba fasireen ee kuba xambaareen ama xadiidka kale aan kuba fasirno laakiin waana ta aan leynahay saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida ayaa isagu tan kuba camal falay kuba dardaarmo o kaba dhigayay inay shay waxa weeyaan kolley meesha ay wax jiraan oo intaa geed ku qoyan yahay oo rasuulka ilaahayna lagaba dayan karo bal waxaan leenahay sida dee khadaabiya ayma kalena ay raajax yeelaan waa taa hore ayay raajax yeelaan tacliilkuna waa tuu keenayo iyo xadiidkaa dambe uu keenayo bismi illahi الرaحman الرaحيم kitaab اxaydi kale kitaabku tarjamada guud waa kitaabka asalka ah weeye san horeba usoo sheegnay abwaabta gaarka ah mooyaane xaydka kitaabkiisii weeye de xaydna kolley tacriif inoogama baahno walo halkan shuraaxda qaarkood ay badiyaan oo dee waxyaale iyo luqaadkiisi iyo umuuro badan ay sooba geliyaan iyo taas xataa sharaxan aan hayana majmuuco taasa uga dhiganaya lakin inagu waxyaalihiina khusaynayo baaba kaba eegeyna baabu mubaasharati alxaaidi fawqa alizaari haweenaydii xaaidada ahayd ama caadada lahayd mubaasharadii ninkeedii uu la mubaasharoonayay intaa gogorada ka sareysa ama dee inta laga guntado korkeeda ah bal markaa taas buu wixii kuba yimi iyo jawaaska ay taasi banaantay iyadoo caadadii leh ayuu baabkiisii yahay waan arki doonaa axaadiis iyo waxyaalaha ay tilmaamayso xadثna abubكر بن abي شhaybة وزهير بن حرب واسحاq بن ibrahيم qala اسحاq aخbarana وqala الآkخrani xadثna jrيr waa ti casharkana markii dhaweydna inooguba sugnayd عan mansuri عan ibrahima عan الأswad عan caiشhata oo bal markaa saddexdooduba jariir ibnu cabdilxamiid bay ka wada warinayaan sheekada muslimi jariir baa mansuur ibn lmuctamir isna waa ibrahim nakaci aswad ibnu yaziid iyo caaisha kolley saddexda dambena taabiciintii weeye mansuur iyo aswad iyo dee ibrahimba ibrahim iyo aswadna inay saabtihayn horaan usoo maray caaisha ayaa markaa aswad ibnu yaziid kaba wariyo qaalat waxay tihi caaisha kana ixdaana kolley nusqooyinka iyo ususha qaarkood waa si dhacday oo iyadoo imaka waa haweeney dee waxa weeyaan muanas xaqiiqiya weeye faasilna ma jiro udhaxeeya ficilkii iyo faacilkii oo kale dee daahirkuna waxaa in kanat ixdaana la yidhaaho taas bay ahayd walow halkan suuradan oo kale iyo dee ibn malikiyana ay sooba naqliyaan sheegaan imaam nawina waa dhiganayaaba oo inay markaa isagoo kala soo naqlinayo siba wehiyo inay iyadoo faasilkaasi jirin muanadkiina xaqiiqi yahay awqaadda qaarkeed la goyn karo qaala imra'atun la odhan karo waa luqo jirta markaas ususha qaarkoodna waxaaba dhacday kanat ixdaana bal bukhaari waa sidii kuba sugnayde iyadoo kanat ixdaana hadaba waxay tihi caaisha waxay ahayd midda inaga inaga mida ee dumarkii rasuulka ilaahay kaba midi إdا كانت marka ay tahay xاaئضا mid caado leh kolleyna luqada فaصيxa ama alفaصxa waxa ay tahay kol hadduu waxaani wax dumar u gaara yahay rag aanu la wadaagsanayn waصfigan ama صifadan aanu la wadaagsanayn inaan ta la gelin waayo ta'da waxaa loola yimaadaa in la kala farqiyo oo dee صifadii mudakar iyo muanasa lagu kala farqiyo oo marka labadiiba lagu sifayn karo lakiin dee nin xaaid lama odhan karo waa haweeney un bay waxaanay u gaartay saa daraaddeed uma baahna in la geliyo oo kale waa luqada fusxaa dee luqo kalena waabay jirtaa waxaa lamida waxa la wixii iyaga u gaar oo kale marka imika loo jeedo uurkii oo kale xaamil haddii la leeya un looma baahno in ta la geliyo waa dee ninku dee xaamil ma noqdo lakin hadday noqoto qaadid madax iyo dhabar iyo wax lagu qaado marka xaamilin iyo xaamilatun baa la odhanaya san oo kale imika waa ida kanat xaa'idan waa luqadii alfusxa ayay kuba timi marka ay caado leedahay amaraho wuxuu amri jiray rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam muxuu amri jiray waa bilitizaar ama itizaarba inay wax guntato intii dee gogoradii waxa ay xidhato fata'taziru biizaarin hooskuntiibay waxbay guntanaysay ama intaa dee waxa weeyaan xundhinta ka hooseysa ayay kuba xidhanaysay uma bacdigeed yubaashiruhaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh waa la mubaashiroonay bal duruqda waa inoo socotaa kale luqadii fasiix ahaydna ama luqa fusxaba ta kale shuduud baaba lagu tiriya muslim baaba inoogu timiyo in hamsadan la muujiyo halkan fatatazirun idqaan dhicin waayo bukhaariya ba halkan waxaa dhacay fatataziru ruwaadiisa inta badan waxaan kushmihani ahayn kushmihani baa sidan dhacdayo luqadan dee fasiixina kollay tanay noqonaysaa idqaamka halkan barhkood baaba dee aada u fogeeyo qolooyinkaas bal masalan ama nuxaada iyo ay suuradan oo kale idqaam dhaceen marka fatataziru biizaarin uma yubaashiruha ula mubaasharoonaya macnuu waxa weeye haweeneydu marka ay xayado tahay ama caadadii ay leedahay iyada ilaahay baa yihi factazilu الnisaa fi lmaxiidi oo jimaacoodii wax banaan maaha waana dembi kabiire ah ruuxii inkiraana dafiraana isagoo aan jahli ka hayn dee uu kuma gaaloobayo waayo naskii qur-aanka taa kuma yimi laakiin mubaasharadii bal matalan iyo meel la jiifsigii oo kale gogo lagula jiifsado mare lala huwado taasi iyadu shay jaa-iza weeye rasuulka ilaahay de waa maxalkii adigu intaa markaas de waxaabay noqonaysaa un waa intaa xundhurta kaba hooseysa dee ilaa jilbiya intii cawradii kuba dhoweyd ayay mare ku xidhanaysay sida kale meel bay iska wada jiifsanayeen wixii mulaamasa ama dee markaa si kaleba ah ee mubaasharo kale ina shay jaa-izaba weeyo rasuulka ilahi baa laba imanaya salawaat ullahi wasalaamu caleyh axaadiisna way noo socotaa haddii ala yidhahbo waan arki doonaa duruqda kalena وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna عlي بن msrin عن الشhaybaniي xا وxadثnي علي بن حجر السعدي واللفظ لh qال أخبرنا علي بن mسrin qال أخبرنا أbو إسحاq عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشhaةa qالت أنها qالت xadيثku waa kii hore dريق kalu leeyahayna waa xadيثkeenii hore in xaggan sanadka markaan eegana kolley ma tarjamaynayo cid waayo inta badanna waa dad aan soo aragnay lakiin shaybanigan iyo abu isxaaqani nin keliya weeyaanuun oo sulayman ibn abi sulayman fayruuskaasaynu hore usoo maray abu isxaaq shaybani horeynu usoo aragnay cali bni musir iyo markii hore laakiin sheekhyada ayaa isbedelay unoo laftigana sheekhan dambaa leh waxaana kollay siqadii xadathana abubakr ibn abi shaybatiy xadathanii caliy bnu xujrin waa siqadii markii dhaweyd aan soo arkayno kayfiyadii taxamulkee muslimna way kala duwan yihiin marka abu isxaaq iyo shaybani waa isla mid sanadkuna waa xaggii dambe waaba kan oo muxuu yahay waa can cabdiraحman ibn اaswad can abihi cabdiraحman ibn aswad ibn yaziid horeynu usoo aragnay laakiin habeen dhaweyd baan qoyskan yar sheegaynay waa qoys cilmi iyo camalba wada lahaa aswad ibn yaziid lakiin waxaynu soo aragnay habeenkaa dhaweyd cabdiraحman ibn yaziid oo walaalkii ah ayaa la socday oo kale imakana cabdiraحman ibn aswad waa nin isna taabici ah waayo dee aabihii baa nin weyn ahay waqtigii rasuulkaba soo gaadhay oo isaguna caalim ahaa siqana ah marka waxaan nidhi habeenkaa horeba soo sheegnay aswad ibnu yaziid iyo walaalkii cabdiraxmaan ibnu yaziid iyo ninkan uu dharay cabdiraxmaan ibn aswad ibnulaswadan caaw hayna iyo horena soo aragna iyo ibraahim ibnu yaziid nakaciyo walaalamay hayna laakiin abti bay u ahaayeen lakiin waa isla wada reer nakhaciyo nin u adeer ah aswadka iyo cabdiraxmaanka oo alqamat ibn qays oo ibn ibnu mascuud raggii uguba mudnaa iyo waa iyagu dad usro cilmi iyo camal ba wada lahaa dee waana wada taabiciintii ninka ay abtiga u yihin baa ugu yar oo ibrahim ibn yazid ibnaqaci faqihi mashhuurka ahaa marka cabdiraxman ibn asud baa aabihii maanta ka warinaya asad ibn yazid isaguna can caaishata xadiidkii horena waaba isagaa dee inoogaba warinaya markaa hore ibrahim ibnaqaci baa ka warinayey qaalat waxay tihi caaisha kana ixdaana waa tii soo haynay ida kanat xaa'idan midda anaga naga mid ah haddaan nahay umuhaat lmuminiin weeye ida kanat xaa'idan marka ay tahay mid xayd leh amarahaa rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu amri jiray an ta'tazira inay guntato ay wax intan dee waxa weeyaan hoose xunurta wixii ka hooseeyey dee waa intii googorada ay ku xidhayen dumarkeen oo kale ay intaa ay maro ku xidhato fii fawri xaydatiha waa xaydadayda bilowgeeda markaa xaydku de waa maalmaha hore ee dabku badan yahay inuu soo yaraan weeye oo waa ayaamaha hore ee xaydku uu badan yahay de dhicika markaa kollay uu kabad uu badan yahayna weli aanu yaraan uma bacdigeed rasuulkii ilaahay waa marka ay ficilkaa la timaado dabadeed yubaashiruhaa gogoshoodii unbaabay ku wada seexanayeen maradii keliyaha bay wada huwanayeen haddii qubladii iyo taabashadii iyo wixii kale iyo dee wixii markaa mawdicii iyo jimaacii la iskaba ilaaliya ama intaa kuba dhaweyn intii kale shay jaa-isa oo banaan bay ahayd oo rasuulka ilaahay taasuu samaynayo qaalat caaisha lakin waxay tidhi iyadoo arrin dee muhima ah, raggii kuwa baraarujinaysa o de inuu ka meeshii waxaa meeshan aada ugu dhow inuu ruuxu dee isoo qaban kari waayuu ficil xaaraam oo dembi weyn kuma dhaco markaa dee ixtiyaad iyo sada daraaicna haddii aanu se rasuulka ilaah oo kale ruux ishaanan karaya aanu ahayna meeshii bay taalaaye wa ayukum markaasa tihi kiineeba macnaa waa keeka ka idinka idinka mida ragow oo yamliku hananaya erbahu waa cudwigiisa iyo xubinkiisa markaa erbi markaa markaan hamsada kasrineen ra-da reebno waaba cudi waa lagu fasiray oo farjigiisi ama dakarkiisiiba waxaa kaloo halkan lagu wariyeyba waayukum ymliku arabahu oo hamsada la fadxiyo ra la fadxiyo arabna waa xaajada xaajada la idhaha dee waana xaajadiisii dee xaggan ama shahwadiisii xaajadiisii jimaac weeye barhkood waxaabay soo naqliyeen erbiga naftiisu oo iyadoo hamsadu ay kasirsan tahay radna ay sukuunsan tahay in bimacna xaajana luqadii uu yahayba oo markaa macnihii laguba wada fasiro isagoo de in halkan inay taa ujeedo cudugii ay ujeedo kolka khadaabiya ay fogeystaan bal markaa lagu wada fasiro in xaajadiisi ka isagoo hanan karaya hananaya is hananaya naftiisii hananaya waa kee kama kana rasuul الlahi salى الlahu alayhi wasalam ymliku irba sidii rasuulkii ilaahayba ama xaajadiisa u hananaye ujeedadu isagoo la baashireeya haweenadiisii isagoo ay meel gogol maro keliya ay wadahawayin gogolna ku wada jiifaan haddana kol haddii aanay daahir ahayn aan ugu dhacahayn wixii ilaahay kaba xarimay kuma saasoo oo kale dee idinka waxa weeye la mid ma tihin marka ruuxii isagu taa aan ku kalsoonayn inuu is-ilaalin karayo ay dhici karto de bal masalan inuu waxyaalo sameeyo jimaaci kuma dhaco de markaa bal ha iskaba ilaarsado waayo de hadiyo goor man xaama xawla alxima waqaca fiihi weye lakiin ruuxii um, isagoo dee meeshii seeri hareertiisii ku wareegaya haddana inaanu waxyaalo kaba dha marka arrinku waa jaa-is waana wax banaan rasuulka ilaahina salawaat wasalaamu aleyh waa laba yimid bal xadiidka riwaayo kalena waa inoo dambeysaayo haweeney kale oo dee dumarkii rasuulkii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inoo warinayso tan aan kaba baxsanayn waxaa bal matalan iyada inoogaba sugan horta mubasharat alxaa-id iyo qaybaheedii kolley culimaduna dee waxay u qaybiyaan mubaasharada imanka sharaxna si fiican baaba usoo dhigtay waan yar khulaaseynaya una dee kuma sii dheeraanaye mubasharat alxaa-id hadday tahay inay mubaasharada walaa tubaashiruhna waantum caakifuuna fi lmasaajidi oo kale dee jimaaci iyo taa mubaasharadu ay jimaacii tahay taasi binafsi اlqur'aan iyo biijmaac اlmuslimiin iyo sunihii saxiixa bay xaaraam ku tahay ruuxa inkiraana waaba ku gaaloobayaa o dee naska qur'aankii baabuu yahay mid inkiraya taasi iyada waa mid haddii laakiin ruuxu isagoon inkirsanayn oo bal matalan ogna inuu waxani ay dee aanay daahir ahayn uu kuma dhaco waa xusuusan yahay ma ilowsana laguma qasmin jahli kama hayo waa xusuusan yahay lakin taxriimkii waa aqoonsan yahay oo kale dembi aad iyo aad weyn buu kuba dhacay oo ah inuu ka toobad keeno bal taas inuu kaba toobad keeno ayuu kuba dhacay weeye horta dee towbadii waajib bay kuba noqonaysaa waxaana jirta kolley culimada dawaaif kaba mida xadiisyo ay de aimada in badan oo kamida ay daciifiyaan barkood xoogeeyeenna meesha way ku timi xadiid ibnu cabaase inay tawbada maceeda ay kafaaraba imanayso oo aynu dinaar ama dinaar barhkii uu sadaqayso sadaqana la baxo bal taas aimada qaarkood baa qaba kuwa qaarkood waxay leeyihin masaladii xadiidkiina dacfi baa kuma sugan in marka la eego say in badanoo culimada kamid a ah halkan kuba tagaan gees kalena arrinkan ruuxana dimadiisi markii hore beri bay ahaydo wax xadiidka wax ku ilzaamin kara xadiidku darajadii wax kuma ilzaamin kari lahaay ruuxii aan oran karnayn dimadiisi waa mashquulo waxaasaa laazimaya heerkaa ma gaadhsiisna saa daraaddeed kafaaro laazimaysaa ma jirto ee dee tawbad dhaba inuu toobad keeno taas un baaba isaga waajibkuba aba weeye taasi iyada waa arrinkaas xagga kale mubaasharadii kolley culimada mucdamkoodu iyagu kolley waana tay iyagu kuba tegayaan wixii xunufta iyo labada jirib udhaxeeya ee kolley waana halkii ijmaaca waa seerihiisiina eh inaanay u banaanayn inuu waxa weeyaan mubaasharadeeda ujeedadu rasuulka ilahayna sida axaadiisa inooguma sugan dee fowqa lizaar baabay mubaasharadiisu ahayd waa axaadiisan sa inooguma sugan intaas weeye lakin wixii intaa dhaafsani waaba tan oo biitifaaqi ahlicilmi xalaalba weeye kolley waanay jiraan dawaif culimada kamid oo kuba tegaya walow dee aan ruuxii bal isdhowro intaasna aada in looguma sii dhawaada aanay habboonayn haddana waxa xaaraamtii inuu yahay uun jimaaca naftiisa ee laakiin wixii aan jimaac ahayni xataa ay haba noqdo ee waxa weeyaan maa bayna alfakidayn iyo waxyaalahaasi ama intaas aan idhi maa bayna sura warukba dhexdeedii haba noqde kol haddaanay jimaacayn inay bannaan tahay ee bal la odhan karo un axaadiisan waaba karaaha iyo taas ama ay bannaan tahay kollay daliil ahaana waabay xoog badan tahay taasi waana inoo dambeeya xadiis noocaasa ah, ayaa inoo dambeeya lakiin casharkan waa cashar ka dambeeyo insha allahu tacaala iman doona bal waxaan leeyahay khulaasadii kalaamkiisa intan ah in koleyna waxa weeyaan taxriimkan in waxa weeyaan jimaacu uu xaaraam yahay waa ilaa inta ay ka maydhanayso macnaa haddiu dhiigu go-ana wixii ma banaana ilaa ay kaba maydhato taas weeyaan oo qur-aanka naskiisibaa walaa taqrabuuna xataa yadhurna fa idaa tadaharna markay maydhaan weeye faatuuhuna min xaysu amarakum ullah marka xataa haddii ay dhiigiba go-o weli aanay maydhan ama haddii ay biyo weydo aanay tayamumin weli jimaaca xurmadiisi way jiraysaa xdثna yaحya بن yaحyى qال أخbarana khالد بن cabd للahi عن الشhaybaniي عan cabd للahi بن shadاd عan maymunata qalat anaha qaalat cabd لlahi بن shadاd kolley waa ru'yana waa leeyahay ba la yidhaah waa min awlaadi asaxaaba maymunana habaryar baabay u ahayd oo dee hooyadii walow xagga aabba aanay ka walaal ahayd xagga hooye kolley way ku kulmayeen oo hooyadii asmaa bintu cumays oo iyaduna xagga hooye ay kaba walaal ahaayeen bay iyaduna xagga hooye un kaba walaal ahaayeen isaga hooyadii cabdillahi bnu shadaadkan qaalat waxay tidhi maymuna bint lxaarith um lmuminiin kana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam yubaashiru waa la mubaashiroonayay nisaa dumarkiisa fowqa alizaari inta hoos guntiga ka sareysa ayuu kala mubaasharoonayey xaalhuna iyagu <coughs> xuyadun ay caado leeyiin xadiidka casha o intan kusoo ogaanay wali lakin axaadiida noocaasi way noo socotaa baabulidijaaci maca alxaaidi fi lixaafin waaxidin adakani baabu bayaani jawaazi idijaaci jiifsi lala jiifsado maca alxaaidi tii caadada lahayd fi lixaafin waaxidin waa gogol keliya firaash keliya iyo maro keliya oo lala huwado bal taa jawaaskeedii buu baabkeedi yahay xadaثnي abu الظاhiri qال أخbarana بن وهb عan مkrmta x وxadaثnي hاrun بن سعيid الأyliي وأحmed بن عيسى qال xadaثna بن وهb qال أخbarnي مkrmة عan abيه مkrmة بن bukayr horeeye aduu ragga nin imaka cusumi maba jiro عan qurayb mولى بن cabاsi qال أنه qاal samictu waxaan maqlay qurayb baa odranaya iبن cabاs mawlihii ahaa maymunata maymunaan maqlay zawja nabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi haweenadiisii ahayd qaalat iyadoo tidhi kana rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yadajicu mid jiifsada maci aniga macay walxaal ana anigu xaa'idun aan caado leeyahay wa baynii wa baynahu thawban walxaal beynii aniga dhexday iyo wa baynahu isaga dhexdiisa thawbun oo dee intaa hoose waxbay ku xidhnayd intaa hoose waxbay kuba xidhnayd iyadoo maradaasi noo dhaxayso iyan haddana meel keliya uun si de iyadoo daahire uu kaba markaas waxa weeyaan waxaan dee intaa ahayn ayuu ula tacaamuli jirin bu ula tacaamulayay oo meel baanu saa ugu wada seexanayna xadaثna mحamed بن mثنى qal xadaثna mعaad بن هisham qal xadaثnii abi mعaad بن هisham ba aabihii ka warinaya hishaamkuna waa hishaam imaamkii hishaam dastawai weeye عن يحيى بن أbي كثير قال xdثna أbو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة xdثته أن أم سلمة xdثتha qالت bal سندku kolley inta kale waan soo aragnay زaynب بنت أم سلمة haddana soo noqnoqon doonta ayaa cusub oo de waa ربيبة رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم waa ina abu salama waana ina umu salamaho de waa aabaheed iyo hooyadeed ba weeye waxaaba la yidhaa xabashay ku dhalataa la yidhaha inta ay halkaa joogeen magaceeda markii hore baraa la odhanayo rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh magacan oo nooc yar taskiye xambaarsan ayuu u bedelay u zaynab isagaa u bixiyey waana gurigiisii bay kuba soo kortay maantana xadiidkan waxay ka warinaysaa cilmina xushood male hooyadeed bay umuurahan kasoo naqlinaysaa waa hooyadeede inay hooyadeed umu salama oo waxay tihi qaalat umu salama odhanaysa baynamaa waqti ana anigu mudajicatun aan jiifo maca rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay macii fi lkhamirati qadiifad waa waxa ay wada huwanaayeen oo bal matalan taas khamira iyo qadiifo iyo waa islaaba mid anigoo rasuulka ilaahay dee adigu waa meel gogol keliyay ku wada jiifeen waxbay wada huwanaayeen markaasna waa gurigeediina eed waktigaa xirto iyadoo xaaladu taa tahay ayuunbaa halkaa ay caadadii igaba timi markays ogaatay ayaa fansalawtu waan dusay oo si qar rasuulki ilaahay si aan u dareemin waa si qarsoodia ah ayay meeshii maradii uga dhex baxday ama wixii ay wada huwanaayeen faakadtu waxaan qaatay siyaaba xaydatii xaydkayga dharkii oo waqtiga aan xaydo dharkii aan xidhanaya ayaan qaatay oo dee mala waa xaaladoodii dambe taas oo kale oo mare u gaaro waqtiga xaydka ay xidhan jirtay baabay lahayd intay ba dee rasuulka ilaahay ay maradii un ama waxay wadahuwadaayeen ka hoos baxday si khufye ah ayay soo qaadatay kollay xaydatiina halkan culimada qaarkood waxay raajax yeeleen oy kaba dhigeen xaada inaan kasrino oon idhaahno faakadtu siyaaba xiidati xiidana markaa waxay noqonaysaa unoo dee kollay waa msterkii hay-o ama xaaladii hay-adiiyo taasba weeyaan oo wa ficlatn lhay-atin ka jirsa saa malik lahaa oo markaa adigu hay-a ama xaalo loo jeedo waxay noqotaa waa dee ficla ama wasankaas buu kuba yimaadaa marka waxay noqon xaalada xaydkayga iyo waktigaa ama xaalada aan xaydada ahay maradii aan qaadan jiray baan soo qaatay bal markaan taa nidhaahno haddii la idhaha imaka horeynu malaa usoo aragnayna jilsa oo kale iyo libso iyo waa sidii loo fadhiisanayey kayfiyadii loo fadhiisanayey ama xaaladii wax loo xidhanayay bay noqon oo kale in haddii dee jalsa iyo laba yidhaahana waa masteru maro waa dee marra wixii la fadhiisto oo kale ama fadhiisigii mar aha haddii xaydatin xaydo laba yidhaahana maranimadaas buu tilmaamaya ma xaydkii keliya habaan kaba dhigaynaa eh, laakiin bacdigood baa iyado aimada san doortay oo iyagu kuba tegay waana say doorta de kuwa qaarkoodna waxa ay leeyihin waana lagu dawdiye sida sida xarakaysane xaadana in laba fadfiyo oo markaas ah, laba idhaahon xaydadiina bimacna xaydun aan kuba fasirno waana san marka hore laqbada ku horeysiiyey faakadtu thiyaaba xaydati waa xaydkayga dharkii aan sii manaa markan xaydka leeyahay dharkan qaadan jiraan qaatay ama xaalada xaydkayga mare dee dharkii aan u diyaarsaday ayaan soo qaatay faqaala lii rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu igu yihi anufisti ama anafisti labadaba waan leenahay waan ku dambin karnaa miyaad xayday oo taas oo kale in kolleyna in labada riwaayaba waxaan leenahay luqada way jiraanba in halkana aniga tan baabu nawi ayuu horreysiinaya lakiin siday soo idha khadaabiya yidhaahaan lafdigan ama ficilkani wuxuu kasoo jeedaa min annafsi oo bimacno dam ah waa dhiiggii marka dhiiggan wiraadada iyo dhiiggan mثalا xaydka labadaba waa loo isticmaalaa iyadoo ay banaan tahay in nuunta la fadxiyo iyo iyadoo nuunta in la damiyaaba ay banaan tahay barhkood baa iyagu kala farqiya oo bal waxa weeyaan wilaadadiina ka dhiga nufist nuuntoo la damiyo xaydkana nuuntoo la fadxiyo ka dhiga lakiin labadaba luqa ahaan waa lasoo naqliyey labadana riwaayo ahaan way noo soo naqliyeen macnuhu waxa weeye macaadadii baa kaa timi dee markuu arkay iyadoo kacdoo dharkiiba soo bedeshay qultu waxaa nacam fadacaani uu ii yeedhay bay tidhi oo waa ii yeedhay oo marka de iyadii waxaabay is tidhi adoo malaasan ah ilaahay meel lama jiifayso waabay rasuulka ilaahay bay dhowreysaa markaasaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa ii yeedhay fandajactu macahu fi lkhamiilati khamiiladii ayaan waxa weeye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kula jiifsaday halkii horun baabay kuba soo noqotay oo bal markaa waxa ay leeyihiin culimadu waxaa suurtagala markaa hore inay nafteedii istidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caley mala dee ma haboono inaad halkan laba jiifsatid ama rasuulka ilaahay maba ogeyno waaba intaasoo dee rasuulka ilaahay wax kalaba uu danco taas oo kale markaasay u kacday rasuulka ilaahiyna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kan eeta halkiibu kuma soo celiyo ta xadiidka iyada inooguma sugan ama dee baabkaba inooguma sugan iyo laba midka haweeneydii iyadoo caadale meel waa lala seexan karaa jirhkeedu waa daahir jirkeeda waxaan unba xaalo xadas unbaaba jirta ee jirkeeda inta kale mare keliyaa lala huban karaa kol haddii dee xaail meesha jiro khaasatan intan la leeyahy ka dheeraada xaailsan ay tidhi xadiidkii hore um, aynu kusoo maray maymuna wa baynii wa baynahu thawb ama xadiidkaa hore aan kuma soo maray wa baynii wa baynahu thawbun xaailkaasi jira khaasatan intii la doonayay in lagaba dheeraado markaasna waxa weeye mubaasharadeedna waa sooba ogaanay de waxaana inoo dambaysa bal axaadiis inooguma dambaysa marka la ega gacanteedi iyo caraqeedi iyo waxay dididkeedi umuurahan waa wax wada daahira weeye wixii ay karinaysay waxay cajiimaysay iyo wixii maaicaadkii ama wixii dee ama ay waxa weeyaan samaynaysay dee maicba wixii oo dhan waxyaalahaasi wax iska bedelaya ma jirto xaaladeedii hore iskaba bedelaya caraqeedu waa daahir gacmaheed iyo jirkeedii kale iyo waxyaalahaas iyo hambadeed iyo wixii oo wada daahir axaadiisna way nooguba soo socotaa arrinka laga tegaya un waa intaas iyo dee haddii dhiiggani soo baxo halkii uu gaadhay dee ama maradii iyo jirkii iyo wixii intii dee mawdicii baa nijaas noqonaya la maydho ama mutanajis laakiin wax kale iyo dee intaa axkaamtan kale soo biirtay oo inaan jinaaceed banaanayn inaan salaadi kaba ansaxayn oona salaad tukanayn qalana aan lagu lahayn inaanay soomahayn wala soomkii qala laguma leeyahay bal xagga bal matalan masaajidkii oo kale nagaadigiisa ay kuba nagaanayso iyo taas waana inoo dambaysa insha allahu tacaala wala la arka caawa in taas badin karayn axaadiis yar tilmaamaysana aan arki doono bal taasoo kalena waa manci manciyaya masaajidkii oo kale xagga qur-aanka akrintiisa iyadana kolley de waa masale iyadana khilaafeyn ahlicilmi laakiin saxaabadii laga soo bilaabay iyo intii ka dambeysayba intoodii badnayd qowlkoodu yahay inaanay qur-aankii akri ahaynba bal umuuro saasa ayaa jirta dee kolley istixaadada iyo taas axkaamteedna waa wax ayay noqonaysa waa umuuraha kaba dhalanaya e lakiin umuurahan kalean sheegnay de waa shaygaa jaa-iskaawa baabu jawaazi qasl xaaid qaalat waxay tidhi wa kaanat waa zaynab baa odhanaysa kolley sanadkii xadiiskuna waa kii hore waa mutasil oo sanadkii hore aynu soo marnay baaba meeshii uu dee u sanadah wa kaanat waxay ahayd hiya waa hooyadeed bay sheegaysaa umu salama iyo wa rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay kolley hiyadan waxaa loo yimina si cadafkani uhagaago waayo damiir mutasila ayaa de waa markaa damiir rafciya wax lagu cadfaya marka waxa taasna ay tahay si cadafkaasi uu noqdo mid inoo hagaagsan inoo ansaxo ayaa damiir munfasila lala yimaada hiyadu taas baa imaka halkan loolaba yimi haddii imaka wakanat wa rasuul llahi salى الlahu alayه wasalam dee luqa daciifay noqonaysaa ashcaarta carabeedna kuba timaada xataa markuu shicirka ku jira culimadu leeyihin waa shay daciifo luqa daciifuu noqonaya de marka hore waxay kaba dhigantan oo imaka tan weeyaan hiyadu cadafka imaka damiir rafco mutasil damiir rafco oo mutasila wax lagu cadfayo ismi daahira laguma cadfayo ayay inoo saxaysaa wain calى damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiir munfasil aw fasilin mawe damiir munfasila ama wax faasiloo kale un in la dhex geliyo si cadafka utoosa wa kanat hiya warasuul llahi salى الlahu alayه wasalam yaktasilaani waa i rasuulkii ilaahiyo umu salama way maydhanayeen fi linaaءi lwaaxidi weel keliya kollay fiido bimacnaa min weeye maaha weelka inay dhex gelayeen ma aha weel koobanba weeyaan oo dhici karta hadduu ugu badan yahay fara qadarkiya saddex saac ama wax kaba yar biyo qaada ama taasun u waasac noqonaya ee waa fid bimacnaa min weeyaan oo min alinaa alwaaxidi waa weel keliya ayay ku wada maydhanayeen min aljanaabati min ajli ljanaabati minta dambe waa tacriiri markaas waa janaabada daraaddeed oo macnuhu muxuu yahay rasuulka ilaah waa cishradiisii fiicnaydiyana iyo dee bal axkaamtaa kala duwana way nooguba sugayin welibana rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh zawjaadkiisa iyo ummahaat lmuminiin axkaam aada u kala duwan oo khaasatan rasuulka ilaahay guriga wuxuu kuba sameynayay umuurahan ah oo rag aan u ogaan karin dee wax daruuriyo inuu daruur ahaan looguna baahan yahay ayay inoo soo naqliyeen khaasatan caaisha oo kale dee dumarkii rasuulkae kalena waa kuwan umuurahan inooga soo naqliye waxa ay leedahay iyagoo janaabo ka maydhanaya ayaa weel keliya ayay ku wada maydhanayeen oy ka xaggiisa ka wada maydhanayeen macnuhu marka waxa weeyaan un dee xadiidkan yaani ma iyay isaga dambeynayeen ma mar keliyay ku wada maydhanayeen lafdigu daahir ahaan mooyaane laakiin sariix midna kuma aha ee se xadiid caayisho oo jira ayaa wuxuu caddaynayaaba wakti keliya inay ku wada maydhanayeen oo kolba mid u gacanta uu kuma horeynayu weelka gacanta gelinayay taasna ay keenayso weelkan gacanta la gelinayo iyo waxyaalahaasi ee horena waa taan unba soo sheegnay e kol hadduu ruuxu sii horena yeelay intii uu rasuulka ilaahayna amray ee intaan weelka gacanta la gelin dee saddex goor la maydho waxba tan mustacmal biyuu kuma noqonayaan waana taas labadii isqabaynayn waa isu xalaal waana iyaga wax u kala qarsano ma jirtay hadday taa yeelaanna shay jaa-iza weeyo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh uu yeelo wala xadiidkan dee daahirnimo mooyaane aanan lahayn waa sariix lakin xadiidka cashay taasi sariix kuma ahaydba weel keliyay ku wada maydhanayeen dee dhibna ma laha in haweeney biyo ay kaaga horeyso iyadu kusii maydhatay xataa janaabo kaga maydhatay maxaydkii wixii ku hadhay ruuxu hadduu isna kuma maydho iyadana dhib ma laha oo walow ay mushaarakadu jirtay dee lakin marka hore ka darsato marka dambeba uga dambeeye wey marka dambeba ugaba dambeeyo hadday dee markaa ay la gooni noqotay oo marka dambe uu kuba maydhana kolle xadiidkii kuba yimi xaggaa nahyina waa litanzihun wey <clears throat> baabu jawaasi qasl xaaidi haweeneydii xaaidada ahayd maydhitaankeeda baabkiiba weeye banaanida uu banaan yahay ra'sa zawjiha ninkeeda madaxiisa iyadoo caadadiila gacanteeda waa daahir waa taa leenahay iyo markaas iyo watarjiilihi feeritaankiisi ay uga feedhaysay iyo wadahaarati suuriha wixii ay hambaysay daahirnimada uu daahir yahay iyo walitikaai cuskashadii ama de waxa weeyaan jiqilaysigii la jiqilaysanayay fi xajriha ama xijriha dhabteedii ama markaa ruuxu madaxiisaba saarayay iyadoo xaaid leh wa qira'ati اqur'aani fi isagoo halkaa kuba sugan madaxiisu halkaa saaran yahay qur-aankiiba la aqriyayay bal taas buu baab u yahay kole inta dambe tarjamada xadiidka baabkaa yar dheeroo ma wada gaari doono dee habeenka dambe un bay inoo taam noqon doontaa insha allahu tacaala ee tarjamada qeyb un baan kaba arki doonaa axaadiisteeda xadaثna yaحya بن yaحyى qala qarأtu عlى maliki عan ibn shihaabi عan curwata عan cmrata عan caiشhaةa qalat anaha qaalat caaisha weeye kolley inta kalena waan soo marnay curwat bn zubayr camratu bint cabdiraxmaan oo haweeney caalimad ahayd dumarkii taabiciyaadkiina kaba mid ahayd taasba weeye waa tan caaisho kaba warinaysa kolley xadiiskana imaam malik siduu kuba wariye waa tan riwaayadiisan waa dariiqa imalik baan leenahay walow dee ibnu shaab kaba dambeeyo waa inuu curwa maanta camro ka warinaya camrana ay caaisha kaba warinayso taasba weeye waa riwaayada maalik bal waan arki doonaa wax taa kaba duwana qaalat waxay tidhi caaisha kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ida ctakafa markuu ictikaafo yudnii waa dhawaynayey ilaya aniga ra'sahu madaxiisa ayuu ii soo dhawaynayao fa urajilhu waan u feedhayay wa kaana laa yadkhulu wa kaana wuxuu aha laa yadkulu mid aan gelin albeyta guriga ma soo geli jirin kol hadduu ictikaafsan yahay ila lixaajati اlinsaani insaanka xaajadiisa mooyaane siuu ibnu shaab kuwa fasiray waa dee kaadidii adigu waa xaajadii insaanka taasun markuu u baado taasun baabuu soo geli jiray si kale guriga umuu soo geli jirin dariiq labaad xadiisku ama duruqu leeyahay baan siraacin doonaa وxadثna qتaybaة بن سعيid qال xadثna layث xا وxadثna محamed بن رمح qال أخbarana layث عن بن شهاaب عن curwة وcمرة بنت cabdالرحمن أنa cائشhaةa زوج النبي صلى الله عليه وسلم qاaلت waxay tihi bal dadku waa dad aynu soo wada aragnay un lakiin eeg markii hore malik qarأtu عalى maliki can ibni shihaabi can curwata can camrata can caaishata saasaa sanadku ahaa imikana layt ibnu sacad imaamkii isagu ibnu shihaabna hada weeyaan ibnu shihaab waa lagu kulmaya saas baan u lahaa waa riwaayada malike ibnu shihaab muxuu ka wariyey can curwata wa camrata curwiya camra way siman yihin markaas labadoodoo wada ayaa ka wada warinaya xadiidka caaisho ka warinaya oo markaa taas bal waan yar kusoo noqon doonaaye lakin waan yar wadaya ana caaishaةa zawj الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaalat waxay tihi in kuntu intu waa ti min aلhaqiila inhu shaniye damiirkeedna waa lishani marka kuntu waxaan ahaa iyadaa iska waramaysa la adkulu mid gasho oo albeyta guriga lilxaajati xaajada insaan haddaan kaadi u baahdo ama wax kale ayaan aqalka u imanayay waa markay iyadna ictikaafsan tahay wlmariidu wlxaal almariidu ku xanuunsanaya fiihi guriga uu joogo famaa asalu maan weydiinahayn oo canhu waa xanuunsanaya ilaa wlxaal ana maratun in aanoo socdo mooyo markaa aan dee xaajadayda guuto ruux xanuunsanayaana gurigii joogo haddana lamaan fadhiisanahayn anigoo isagii warsanaya ee aanoo socdo oo intan xaajadii dhamaysta xaggii masjidka ku dhac socda ayuun baan odhanaya bal ka warrama ama aan odhanaya see tahay taasoo anoo socda laakiin dee inaan fadhiistoon ruuxii ag fadhiistoon saa ku warsado taas maan yeelahayn wain kaana rasuul taasi waa ficilkeedii iyadoo ay la imanaysay ka warantay whushaniye kaana wuxuu aha rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam layudkilu mid geliya calaya aniga ra'sahu madaxiisuu iisoo gelinayay oo madaxuu masjidka kasoo saarayay walxaal huwa fi lmasjid isagoo masaajidka ku sugan fa urajilhu waan ufeedhayay wa kaana laa yadkilu weli intii de iyadoo xaaida inooma sugna halkan laakiin riwaayaadka inoogu soo socotaay wa kaana wuxuu laa yadkilu mid aan gelin markuu muctakifka yahay albeyta aqalka ila lixaajatin xaajada dee aan laga maarmaankeenu masjidkiina kula iman karahayn mooyaane wax kale umuu soo geli jirin ida kana muctakifan hadduu yahay mid ictikaafsan waqaala bnu rumxin ida kanuu muctakifiina dee rasuulka ilahi dadka u kamid hadday ictikaafsanyihin waa marka adigu muctakifka u yahay وxdثnي هاrون بن سعيد الأيلي قال xdثna بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت xadيثkii koley iبن شهاaب waa ka baxay meeshii curwa lakin laga warinayaayo markii hore hadduu iبن شهاaب ninka curwo ka warinaya ahaa laba siyoodna aan malikiya lays ku soo aragnay imaka nin kala bedelo moxamed ibn cabdiraxmaan ibnu nawfal la yidhaaho waana nin aynu hore usoo maray oo dadkii atbaacu taabiciintii de adigu ahaa kuwii ugu waaweynaa lakin isagu weliba sikaaru taabiciinna waa la mucaasarooday ee dee ru'yadan usugnaanin waxaana in badan kutubta uu yimaadaa horeba saan usoo sheegnay yatiimu curwa curwo awoonkiisiyo waa soo koriyo o wasigiisu ahaa curwa oo isagaa soo koriyey waxa weeyaan san baa yatiimu curwa ayaa loo yaqaanaaye maxamed ibn cabdiraxmaan ibn nawfal marka maxay tihi caaisha anaha qaalat imakan eeg riwaayada dambe curwat ibnu zubayr caaisha isaga waa ayuu kaba warinaya cidi uma dhaxayso camra uma dhaxayso annaha qaalat waxay tidhi kana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay yukriju wuxuu ahaa mid bixiya ilaya aniga ra'sahu madaxiisu iisoo bixinayay min almasjidi masjidka xaggii waa isagoo masjidka jooga ayuu xagga masaajidka intuu madaxiisa kasoo saaro walxaal huwa rasuulku mujaawirun uu muctakif yahay mujaawir waa muctakif uu yahay faaqsilu madaxaan u maydhayay walxaal ana anigu xaaidun anoo caado leh ayaan rasuulka ilaahay madaxiisa maydhaya weli duruqdii baa socotay xadiidkan caaisha uun laba dariiq baa inoo hadhay xadaثna yaحya iبn yaحya qaal aخbarana abu khaysamata can hishaami qaal abarana akhbarana curwat can caaishata imakan eeg waa hishaam ibn curwa abi kaba warinaya maxay tahay curwa can caaisha anaha qaalat kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yudni ilaya ra'sahu mid madaxiisa iisoo dhoweeya walxaal ana anigu fii xujratii xujradaydi iyo gurigayga aan kuba sugnahay xujradii faurajilhu waan ufeedha urajilu waan feedhaya ra'sahu madaxiisa walxaal ana xaa'idun anigoo aan daahir ahayn ama xaa'ido ah xadaثna abubakr bn abi shaybata qala xadaثna xusein bn عaliyi can zaئdata can mansuri can ibrahima can اlaswadi can caaishaةa qalat anaha qalat kuntu waxaana aqsilu mid maydha ra'sa rasuuli الlahi salى الlahu عalayh wasalam walxaal ana xaa'idun anigoo xaa'ida bal kolley axaadiistii waxoogaa ama xadiidkii caaisha ayaa sii raaciyey macnihiisuna waa cad yahay qaybo oo dee fawaa'idiisa ka midna kolley waxay ku soo noqon doonaan ictikaafka kuma soo noqon doonaan halkan waa masaladan haweeneeda xaydada ah iyo tahaarada jasadkeeda kala daahir yahay caraqeedii daahir yahay gacmaheedii iyo waxeedi iyo sawrigeedii taas baa baabka uba baabaysnaaye laakiin xagga sanadka waxaan aragno riwaayadii maalik isagoo curwa iyo caaisha ay camra u dhaxayso curwana waxaan ognahay dee waaba caaisha habaryar bay u ahayd kale camrana calaaqa weyn baa dee caaisho kaba dhaxayso iyadna way laazimtay in badanna waa laazimay bal waxaabu isaga laga soo naqliyey qabla sanawaata caaisha intaanay dhiman ayaan odhan jiray maanta hadday dhimato cilmi ay kaala dhimanaysa ma jirtaan odhan jira ujeeda waa suu cilmigeeda u dhaxlay wax kastaba ugaba wariyey waa taas bay ahayd oo waxaan odhanayay buu leeyahy sanado ka hor hadday maanta dhimato waxba kaalama dhimanayso ujeedada cilmigeedii waad haysaayo wixii ay ku sheegeysaba maad ka faa'idayseen siba kama faa'idaysateen bal markaa waa riwaayada maalika qolooyin kale riwaayadooda maaha kolleyna imaam nawi halkan kalaam iyo taa ugaba sugani maba jirto de sad isaga muslim iyo mala bukhaarina sa riwaayo waa ku leeyahay habkan ay uga soo dhigteen waa iyagoo labada xaalaba tasxiixinaya oo curwa inuu kol waa sidaasan markii dhaweyd lahayn mujaahid iyo daa-us oo kale can ibni cabaas lakiin aimada qaarkood waxay kuma tagaan riwaayadan maanta malik ibnu shaab uu kaba wariyey inay tahay min almazid fi mutasil asanid asaniid xidhiirsanayd waa nooc dee anwaacda musalaxa kaba mida oo kollay ay isqaabilaan almursal alkhafiyo kolba mid ka la sugo mooyaane kii kale ayaa laga dhigaya wixii xadiidka laguma cilaynayay marka tan oo kale inay ziyaado tahay maanta camro in lasoo dhexgeliyo curwe iyo caaisha ee dee sawaabku uu yahay samlayfiyi ay kuba wariyeen riwaayaadka kalena inooguma sugan maanta cur camra inay laba siman tahay un waayo riwaayaadka qaarkoodna waa kuwa israaciyey kuwana midkooda un bay sheegeen ee kii kale may sheegin riwaayada maalik baa san u dhacde kuwa kale umay dhicin bal markaa waa iyadoo aimada qaarkood dooranayaan inay riwaayadaa hore maaliken hayna ay tahay almazid fi mutasil asaniid asaniiddii xidhiidsanayd ziyaado dhacday ama wax laguma ziyaadiyo inay tahay taas sawaabkuna uu yahay tan bal masalan taas ba weeye arrinta kale iyada xadiidka inooguma sugan bal ruuxii muctakifka ahaa ee masjidkii kol haddii uu joogo kollay xaajo mooyaane wax kale masjidkii ugama baxayo oo xaajadii dee haddii aanay waliba masaajidii kanifiyey oo lahaa xaajadaasna way hadhaysa oo meeshii way kaba baxaysaa ee xaajo mooye wax kale ugama baxayo bal taasi iyada waa mid oo xadiidka iyada inooguma sugan tahay waana waxay inoo dambeeya tatiimadoodii arrinta kale inooguba sugana ee ruuxu markaa muctakif yahay hadduu madaxiisii maydhiyo hadduu jidhkiisii maydhiyo loomaba diidayo ee ta inoogu sugan ee imaka halkanna waxa weeye rasuulka ilaahay masjidka isagoo ku jira ayuu xubintiisii xubin kamida ah, waa madaxiisii buu masjidkii ka saaray xaggii aqalku uba saaray taasna maxay keenaysaa markan la leeyahay masaajidka kama bixi karo waa isagoo guud ahaan ka wada baxa ee hadduu lugtiisii ama gacantiisii oo kale ama san oo kale cudw acdaadiisa kamid ah masjidkii kaba baxo iyada taas ictikaafkiisi waa caadi a markaas oo iyada taasi dhib ma keenayso waxaana halkaa kaba imanaya hadduu ruux dhaarto oo ku dhaarto wallahi inaanu aqalkaa gelahayn uu markaa gacantiisii geliyo ama lugtiisii geliyo dhaartiisii weli may burin oo laguma laha kafaaradii waa hadduu wada galo bay dhaarti noqonaysaa lacag uu geliyey lacag gacan uu geliyey ama madax uu geliyey ama lug u geliyey isagoo intii kale ay kaba baxsan tahay dhaartiisii weli way u xidhan tahay xinsina ma imanayo xadiidkan waa umuurahan kaba qaadanayno arrinta kale de inaguma soo noqnoqotayna horta san uu fadhiistay rasuulkii ilaahay aqalkiisu kadin kaleba ma lahayn gidaarkan masjidku ba aqalkana gidaar uma ahaa marka albaabkii dee markuu halkan fadhiistay kadinkii uu kaba soo baxayey ama uu kaba gelayey ee kadinkii aqalkiisuba lahaa ah ayaa cayashana xagga kale oo dee dadkiina aanay umuuqan bay kasoo fadhiday rasuulki ilaahay maaha gidaaro dee waaweynno may hayne waa xabad labina waa labankii yaraa waxay ahayd gidaarkiisuba marka isagoo jirkiisii intiisii badnayd ay masjidka kuba sugan tahay ayuu madaxiisii ay suurtagal ahayd in iyaduna madaxii ay maydho iyadoo dhinacii kale guriga fadhida waayo waxa u gidaar kan keliya oo weliba wada gidaar un ahaa ayay ahayd madhalkaasna waaba dee madkhalka ay masjidkana kaba soo gelayeen iyaguna ay kaba baxayeen kaas baabay ahayd oo marka bal arinku tan bu ahaa xadiidka ta suganna bal marka waa dee haweeneydii arinkii gacanteedii iyo caraqeedii iyo waxeeda waa daahir waa tan rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh iyadoo aadele umaydhis halkana imaam nawowi wuxuu kaba cabirayaa istiqdaamu zawja fi lgasli wadabki walkhubsi wagayriha biradaha waxaa kuma sugan haweeneydii in looba adeegsado maydhigii iyo karintii iyo waxdubitaankii iyo dee waa ridaheeda bal taasi banaanida ay banaan tahay kolley camalkii selafka ahaa ijmaacii ummadda ahaa fatima sayid nisaa ilcaalamiin baa gurigeedii kaba shaqaynaysay oo dee cuntadeedii oo rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu aleyh iyadoo hawshaa badan ee ku badnaatay ku cuslaatay kama ugaba cabataan haddaan rasuulka ilaahay shakwadeedii markaa hore suulin ee hawl kaloon ugaba dari mar ay uba timi laakiin wuxuu leeyahay iجmاcaas iyo camalkii slfku kaasba weye وama bغayri riضaha falaa يجuز لأn الwaaجiب عalيh تmkin الزawج min nafسه وmulaزamaة beyt wuxuu ka dhigaya waxa waajibka kuba kale waa maslade nadarna kalaamkiisa in waa in kole waa qowlkii aimo kuwa qaarkoodna khidmadu waa waajib o dee muqaabilkii kuma jirtaa bay odhanayaane lakin wuxuu leeyahy waxa shayga waajibkii waa tamkiinta iyo mulaasamada bay guriga waxaa intaa ka baxsani waa dee xusn alcushra un buu leeyahay iyo taas buu leeyahay balaxe lakin masala dee kitaabtaxaka ah meelihii kaleba weye waxaan ognahay dadkan dee barhkooda muxasiriinta qaarkooda kitaab dhan oo de waxyaalaha ay kuba tacalluqsan ururiyo kaba hadlay iyo de masalada nafsi kaleba udhigtayna waan ognahayba <clears throat> in yar baan ku darayaa saddexa xadiid walow sharaxooda aan yar dambaysanaya si casharadu isaga yar socdaan وxadثna yaحya بن yaحyى abubكر بن abي شhaybة وabو qrayb qala yaحyى أخbarana وqala الآkخrاni xadثna abو mعaawiyaةa عan الأعmشh عan haaبت بن عubayd عan الqاsim بن محamedi waana imaamkii jليilka fuqaadii madine kaba mid aha qasim بن محamed بن abi bكr الصديq عan caiشhaةa qalat waxay tihi caiشhana waa edadiya qaala lii rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه waسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yihi naawilini ii dhiib alkhubrata waa sajaadada waa sijaadadii un um leenahay walow in badan culimada luqad iyo culimada kaleba ay yidhaahaan khubra waxa ay tahay oo loo yidhi liannaha tukhabir lwajha waa wixii qadri lweji ah intaa wejiga la dhigayo ayaa khubro la yidhaah lakin haddana abi daud ba waxay nooguma sugan xadiid ibn cabaas oo kale inay faysiqado ama jirku intuu soo jiday jir dubaalad wuxuu ma ahayn fahansiyadoodna waa laambadii la shidanayay dubaaladii oo baxaysa inuu rasuulkii ilaahay khubradii uu kuba fadhiyo waa sida xadiidka kuba timi uu kaba gubay qadra dirhamba uu kaba gubay oo ujeedada halkiibuu lasoo galay laba yimi waa uu ku fadhiyay markaa rasuulkii ilaahay markaa khumradii markaa waxaan leenahay alkhumra intaa qadralwejna waa la idhaha wax ka badanna waa la idhaha sijaadada nafteeda ta aan sajaadadii baan fasiraynaaye iga soo qaad khumrada min almasjidi masjidka ayuu ku yihi rasuulka ilaahay caaisha qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi inii xaaidun eg masjidkii buu leeyahay ka soo qaad markaasay tidhi anigu xaaid baan ahay oo dee masjidkana umuuraha waa laga dhowri jiray faqaala wuxu uhi ina xaydataki xaydadaadu laysat fii yadiki gacantaada kuma sugna oo dee waxaan wax gacanta kugu jiro oo soo qaadkani ay wax kaa gaadhayaan ma aha ee ka soo qaad bal xadiidka dambe ayaan yar raacinayaa si aan u ogaado aynu bal u yar ogaano meel in nawili min almasjid halkay ku tacaluqaysaa iyo bal tacaluqeedu mintan wuxuu yahay macnuna iska bedeli karo xadaثna abu qurayb qal xadaثna بn abi zaydة عan xajaaج وبn abi غaniyة عan haabit بn cubayd عan اlqasim بn mحamedi عan caiشhaةa qalat anaha qaalat bal raggii waan dhaafaya walow rag cusle ay jiraan haddii ay suurta gasho habeen dambe haddii wax yar oo isku baraarujin mudan ay jirtaan isku baraarujin doonaa qaalat waxay tidhi amaranii rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa amray an unaawilahu inaan usoo qaado alkhumrata khumrada min almasjidi masjidkaan ugaba soo qaado ayuu amray sijaadadii faqultu waxaa ihi inii xaaidun caadaan leeyahay daahir ma ihi faqaala wuxuu yihi tanaawaliihaa soo qaad fa ina alxaydata xaydadu laysat fii yadiki gacantaada kuma sugna bal waa xadiidkii horena laakiin lafdigaa hore ayay min almasjidi waa taa aan leeyahay jara majruurka halka kuma tacaluqaye culimada qaarkood waana siday qaadiciyaad iyo raajax yeelayaan walow dee ayman leenahay kolley taasi raajix maaha waxay kaba dhigay imaam nawine uu soo qaadayo in qaala lii qaaladaas ay ku tacalluqayso macnuu yahay rasuulki ilaahay masjidkuu fadhiyey iyadina gurigay joogto waa la hadlayay wuxuu yihi naawilini idhib alkhumrata sijaadada idhib min almasjidi masjidku hadalkaa ka yidhi oo manaa markaa qaaladii baan ku tacaluqinaynaa ka dhigaynaa jaramajurkio manaa rasuulka ilaahay masjidka isagoo ku sugan ama xagga masaajidka ayuu yihi isagoo jooga ayuu naawilini alkhumrata yidhi bal taas lakiin abi da iyo tirmidi iyo ibn maaja iyo xadiidkan markay baabay u baabaysanayeen sida kan si ka duwan bay u baabaysteen oo waxay u baabaysteen bal haweeneydii iyadoo xaaid ah qaaditaankii ay masjidka wax ka soo qaadaysay macnaa waxa weeye oo marka ay tahay rasuulkii ilaahay maaha inuu masjidka joogu leeyay iisoo fidi khubradii eh khumradan ama sijaadadani masaajidkay dhex taalay waa si abi da iyo tirmidi iyo abwaabtooda ay kuba timi masaajidkay dhex taalay masaajidka iga soo qaad buu leeyahy iyadina markaa iyadoon daahir ah aan daahir ahayn ayaa waxay kaba baqatay dee masjidkii inay gasho oo kolley ay taadma moodo inay agtooda muqarar ku ahayd inaanay masjidka haweeneyda xaaidkii ama xaid kale aanay gelahayn markaasay leedahay dee xaaladu taasba weeyo rasuulka ilaahay baa yidhi de waxa weeyaan gacanta kuguma sugno waxaan waa delisaad kasoo baxaysa una iga soo qaad iyadna dee siibaba yeeshay bal markaa taasna waana taa aan leenahay aimadii kale ee de kaba horeeya ama raggan kaba waaweynaaba fahamkoodu ahaa baabka xadiidkana ay u dhigteen kollay masalada yar dabinteeda kollay waa dambaysiisanaya lakin waxaan leenahay un lafdigan min almasjid maqaalay ku tacalluqaysaa oo qaalada rasuulka ilaahay baa halkaa yidhi isagoo khubradan buu leeyahay halkan dambe kuma tacaluqaysaa iga soo qaad masjidka khubrada ama sijaadada masaajka iga soo qaad buu rasuulku leeyahay labada tawjiihba waa jiraan ka dambaan raajixaan leenahay ama kan kale isagu waa macno daahiro oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ba ay amray an inaawilahu khumrata min almasjidi waa inaan uga soo qaado kan dambe umaan kuba fasirayna masjidka aan ugaba soo qaado sijaadadii sijaada taalay markaasa faqaala wuxuu hi tanaawaliha fa in alxaydata laysa fi yadig labada xadii waa ama waa laba xadiis oo ama waa xadiiskii ale caaisha warinaysay bal xadiis abu hurayra halkana inooguba imanayo la macnaahe waxadaanii zuhayr bnu xarbi wa abu kamiri wa moxamed ibnu xaatimi kulhm can yaxya bni saciidi qaala zuhayru xadaanaa yaxya can yaziid bn yazid bna kaysana can abi أبي حازم الأعرج عن أبي هريرة قال أنه قال baynama rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fi lmasjid isagoo rasuulka ilahi masaajidka jooga ayuu faqaala yihi waa waaqaco kale iyo caaishatu caaisha naawilini ii dhiib athawba tani maray ahayd iyo waaqaco kalena way ahayd marada ii dhiib faqaalat waxay tihi inii xaaidun rasuulkuna masjidkuu joogaa xaaid baan ahay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عalayh ina xaydataki xaydadaadu laysat fii yadiki gacanta kuguma sugna fanaawalatu markaasay deeta u timi oo maradii ayay rasuulka ilaahayna masjid ku joogay muctakifna waa ahaa way uba dhiibtay bal masalan xadiidka markaas kollay saddexa xadiid ama labadan xadiid markaan eegno oo kollay bal meesha ay nooguma sugan tahay maxaa xukum yahay haweeneyda iyadoo xaaid ah ma geli kartaa masaajidkii bal hadday dee marid un ay tahay oonay ka baqanayn inay nijaasayso ama sidan oo kale wax laga soo qaadayo ama ay soo yar gashay ruux ka eegeyso ay noqonayso taasi waaba baab kale ma fadhiisan kartaa dersi lagu dhigayo iyadoon dee daahir ahaynoon tukanayn ma fadhi'i kartaa ma iyadoon maqlaynana de waxyaalo kolley jiro masaajida qaarkood kaba jira bal insha allahu tacaala masaladu kol haddaan aakhir la joogno waxaan eegi doonaa insha allah cashar kale madaxiisa iyo ayaan eegi doonaa biidn illahi tacala wallah subxana wa tacala ala